بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب النذر نذر كتاب كسوية النذر لغة وحوي الوعد بخير أو شر in eh, la yabooho khayr ama shar sharcanna waxa weeye alwacdu bikhayrin khaasa in la yabooho khayr si gaara yani sharkii ma soo gelayo waaya tacriifkiisa eh, culamo kale waxay ku tacriifiyeen sharcan iltizaamu qurbatin lam tatacayan yacni in qofkii isku laazimi isku waajibiyo daaco aan ku waajibin oon ku caynoobin inuu isku waajibiyo tacriifka dambaana awdax ah waaya waxaana asal u ah aayaat ka qowli illaahi caza wajal walyuufuu nuduurahum nadarkooda ha oofiyaan wa qowlihi tacaala yuufuuna binnadri iyo axaadiiu ka mid yahay xadiidkii bukhaari man nadara an yuiica allaha falyuichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qofkii ku nadar ilahi inuu aeeco ha aeeco qofkii ku nadra ilaahay inuu caasiyana yuusan caasin iyo xadiidkii muslimna nadra fii macصiyaة الlah walaa fii ma ymlikuhu bnu aadam nadar ma jiro ma asaxayo macsida lagu nadro iyo wax uusan bini aadamku iska lahayn oo milkigiisa aan ku jirin inuu ku nadro waaya culimmadeenna waxay isku khilaafeen nadarkuma makruuha mise qurbo laakiin waxay u badan yihiin inuu yahay qurbo qurbo inuu yahay maxaa yeelay gaalkii ka asixi gaalkii kama asaxayo walidaalik waa qurba waa daaco saasaa muctamad ah laakiin ibtidaan qofku inuu nadarkii bilaabo ayaa makruuha maxaana nebigu nahya calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu idhi inahu laa yaruddu شhayئa wainamaa yustakhraju bihi min albakhiil waxba ma celiya nadarku eh bakhiilkama wax lagala soo baxaa macnaa qofku markuu rabo maala ilaahay inuu caafiyo qof ka xanuunsanaya wuxuu leeyahay in shafa allaahu mariidii falilaahi calaya kada hadduu ilaahay i caafiyo qofkan iga xanuunsan waxaasuu ilaahay igu leeyahay marka waxba u soo korin mahayo qadarkii ilaahay unbuu waafaqi hadduu ilahay u qoro qofka inuu caafiyana waa cafimad hadii kalena ma caafimaadayo qofka bakiilka marka waxaa laga wadaa qofkii daacada ilaahay la bakhiilka ahaa ee marka horeba aan diyaar u ahayn daacada inuu sameeyo ayuu nadarku daacadii ka soo saaraya laakiin qadarka ilahay wax ka bedeli maayo maadaama nadarku marka wasiila ila qurba uu yahay daaco qurbuu noqonaya daacuu noqonayaa lianna alwasaa'il laha axkaamu almaqaasid maxaa yeele wasaaishu waxay leedahay axkaamta nadarku wuxuu arkaan naadirun wa siiqatun wa manduurun mid nadraya iyo siiqadii iyo wixii lagu nadreeyey saddexdaa rukni buu leeyahay mualifku kaa hore iyo ka labaad ka aamusay naadirkii iyo siiqadii manduurkiinbuu ka hadlay haddaba naadirka waxaa loo shardiyaa afar shardi qofka nadriga inuu mukalaf yahay iyo inuu muslim yahay iyo inuu mukhtaar yahay iyo inuu tasarufkiisu fulayo takliif markaan nidhi waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo majnuunkii nadarkooda asixi mahayo muslim markaan nidhi waxaa kaa baxay gaalkii nadarkiisu asixi mahayo mukhtaar markaan nidhin waxaa kaa baxay mukrahi kii la khasbay nadarkiisu asixi mahayo naafidu tasaruf markaan nidhin waxaa kaa baxay safiihi ka asixi mahayo nadarku ku nadray alqurab almaaliya qorobta maaliga ah, xoolihiisu ku nadray ka asixi mahayo sida maalan addoonkan inuu xoreeyo laakiin waxaa ka asaxaya eh, nadarka daacada uu ka asaxaya safiihi waxaa kaloo ka asaxaya nadarkii dimadiisu ku nadray eh, siiqadana waxaa loo shardiyaa in la helo lafdi tusinaya iltizaam qofkii inuu wax isku waajibiyo taa macnaheeda waxaa weye nadarkii ku asixi mahayo niyo sida cuquudda kale bayna ugu asaxayn laakiin wuxuu ku asaxaya oo ku guntamaya ishaarat alakras haddii akhraskii ishaaro la yimaado qofkii aan hadli karin ishaaradiisa ay tahay ishaaro muhiimo hadalkii waxa weeye maqsuudkiisii ishaaradaas laga fahmayo wa huwa nadarkii darbaani laba nooc weeye nadru lajaajin waxa weeye muranka iyo dooda nadarkeedii wadalika miaal kain kallamtuhu haddii aan la hadlo falilaahi ilaahay wuxuu gu calaya dushayda cidqun inaan addoon xoreeyo aw sawmun ama inaan soomo wa fiihi waxaana ku waajibaya nadarka lajaaj kafaaratu yamiinin dhaarta kafaaradeedii fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maltazam wuxuu isku waajibiyey unbaa ku laazimaya fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye ayuhumaa shaaa labadaa midkuu doono ayaa ku waajibaya qultu haddaan nawi ahay waxaan idhi aلثaaliثu kan saddexaad ayaa adharu xoog badan warajaxahu اlciraaqiyuuna culimmada craaqiyiintuna qowlkaasi rajaxeen wallaahu aclam mualifku wuxuu idhi raximah اllahu nadarku waa laba nooc nadru lajaaj iyo nadru tabarur waaya nadru lajaaj waxa weeye waa nadarka ka dhasha dooda alajaaj waxa la atamaadi fi lkhusuuma qofki inuu doodii madax adaygo ku adkaado ayaa lajaaj la marka inta badan cadhadu la socda qofku markuu cadhoodo ayuu la yimaadaa nadru adabna waa la dhahaa marka wuxuu shabahaa dhaarta ayuu shabahaa oo qofka naadirka ah naftiisa ayuu wax ka reebayaa ama qof kale ayuu wax ka reebayaa ama waxbuu rabaa inuu qof ku booriyo ama naftiis ku booriyo ama khabar buu taxqiijinayaa waaya taana waxaa ka dhalanaysa inuu qurbo isku laazimiyo maalan wuxuu leeyahay haddii aan hebel la hadlo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan addoon xoreeyo ama inaan soomo marka naftiis wuxuu ka reebayaa hebel hadalkiisa ama wuxuu leeyahay in lam ukalim fulaan haddaan hebel la hadlin falilaahi calaya kada taana waxa way xadfigii haddaan hebel la hadli ilahay waxaas igu leeyahay ama in lam yakun ilamru kadalik hadduu arrinku sidaa ahayn ama sidaan idhi haduusan ahayn falilaahi calaya kada ilahi waxaas igu leyahy kana waa taxqiiqu khabar saddexdaa mid buu noqdaa marka manc xadf iyo taxqiiqu khabar marka nadarka noocaas ee nadrulajaajka ah kafaaradiisu maxay tahay laba qowl saddex qowl buu mualifku noo sheegay qowl dhahaya kafaaratu yamiin ayaa ka waajibaysa waxaana taa daliilu ah xadiidkii imaam muslim uu saxiix isku soo saaray oo nebigu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam kafaaratu nadri kafaaratu yamiin nadar kafaaradiisu waa kafaarta dhaarta dhaarta kafaaradeenu ina soo dhaaftay qowlka labaadna wuxuu leeyahay maye maltazama wuxuu isku laazimiyey ayaa ku waajibaya wuxuu ahaaba hadduu cidku isku waajibiy cidkaasa ku waajibaya hadduu soon ahaa soon hadduu salaad iyo salaad kolba wuxuu isku waajibaya ma ku waajibaya maxaa yaele xadiid ayaa arrinka ku soo arooray man nadara wasama facalayhi ma sama qofkii nadaro oo wax magacaaba wuxuu magacaabay maa ku waajibaya qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay labadaa kafaaratu yamiin iyo maltazama ayuu kala dooranaya hadduu doonana wixii isku laazimay uu samaynayaa hadduu doonana kafaaratu yamiin ayuu la imaanayaa waaya imaam nawowi qowlkaasu haddaba rajaxay qowlkaas ayuu rajaxay wuxuu ihi ciraaqiyiinta ayaa qowlkaa rajaxay maxaa yeelay nadarkan dhinac wuxuu ka shabahaa nadarka oo waa iltisaamu qurba agga markaan fiirno qurbinu qofka isku laaziminaya nadarku shabaha dhinac kale markaan ka egnana dhaartuu shabahaa oo maxaa yeelay qofka naftiisa ayuu wax ka reebaya marka lama kulmin karo shaygii inuu dhaacana ahaado qof kale naftiisa wax ka reebayo lamana tacdiilinko labadaba waxa wey meesha lagama saari karo saa darteed qofkii waa la doorgelinayaa labadaa inuu kala doorto walow qaala hadduu dhaho in dakaltu haddii aan guriga galo fa calaya waxaa i waajibaya kafaaratu yamiinin dhaarta kafaaradeedii aw amase nadrin kafaaratu nadri nadar kafaaradiisi baa i waajibaysa bidukhuuli gelitaankaas lazimatu ah, waxaa ku waajibaysa markaa kafaaratun kafaaro bidukuuli gelitaankii kafaara kaga waajibaysa haddii uu dhaho haddaan gurigan galo kafaaratu yamiin baa ligu ama kafaaratu nadar markaa haddii gurigii uu galo waxaa ku waajibaysaa kafaaro labada suuraba kafaaradaasna waa kafaaratu yamiin u fiirso kafaaratu yamiin weeye maxaa yeelay hadduu eh, yacni dhaar yahayna dee dhaarta sheegay kafaaratu yamiin yidhi uu yidhi kafaaratu nadarna waa kii xadiikuna soo dhaafay kafaaratu nadri kafaaratu yamiin wanadru tabarurin nooca labaad waxaa weeye tabarurka ama baari falidda ama samafalidda nadarkeedii wadaalika kaasina musawarun waxaa lagu suurayey bian yaltazima qofkii inuu isku waajibiyo qurbatan daaco in xadaat hadday u soo dariso nicmatu nimco ow mase dahabat ay ka guurto ama ay ka tagto niqmatun musiibo ka in shufya haddii la caafiyo mariidii iga xanuunsan falilaahi ilaahay wuxuu ugu leeyahay calaya dushayda aw fa calaya dushayda waxa ah kadaa intaas fayalzamuhu waxaa ku waajibaya markaa daalika kaa isku waajibiyey idaa xasala haddii uu dhaco ama la helo almucallaqu calayhi wixii uu ku xidhay wain lam yucalliqhu hadduusan waxba ku xidhin nadarkii in lam yucalliqhu nadarkii hadduusan ku xidhin naadirkii bishayin waxba wadaalika miaal ka an yaquulu lilaahi ilaahay wuxuu igu leeyahay calaya dushayda sowmun sowm lazima wuu ku waajibaya fi adari muctamad haddaan qabanno kana waa nooci labaad waa nadru tabarur nadarkii samafalidda iyo alla u dhowaanshaha taqarub tabarur waxa loga jeeda taqarub ilahay loo dhawaado kaasaa laba nooca haddaba mualifku labadii nooc muuna kala sheegine laakiin tusaaluhu ku sheegay ee muusan kala qaybinin midna waxaa la yidhahda nadru mujaazaat midna waxaa la yidhahda nadru mutlaq nooca koowaad waa nadru mujaazaat waa abaalmarinta nadarkeedii oo suuradiisu waa maxay qofkii waa inuu isku waajibiyo daaco haddii nicmo uu helo ama musiibo ay ka zuusho maalan qof baa ka xanuunsana markaasa wuxuu hi ilahay hadduu qofkan iga xanuunsan ii caafiyo ilaahay wuxuu igu leeyahay ama waxaa dushayda ah oo igu waajibaya inaan waxaa bixiyo tusaale inaan sadaqa bixiyo inaan soomo marka wixii uu isku waajibiyey arinkaa uu sheegay ayaa ku waajibaya haddii la helo wixii lagu xidhay hadduu ilaahay caafiyo qofkii waxaa ku waajibaya wixii uu yidhi wuu igu waajibaya hadduu soon ahaa hadduu salaad ahaa hadduu sadaqa ahaa hadduu cidqi ahaa wahaakada taasi waa nooc koobaad waa nadru mujaazaad waaya waxaana taa daliil u ah qowlku ilaahay uu yihi waawfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum cahdiga ilahay wafiya haddii aad ilaahay la ballantaan wa minhum man caahad allah aayaddaana way tilmaamaysa iyo xadiikiina soo dhaafay man nadar an yuiica allah falyuichu nooca labaad waxa wey nadri mula ah nadar mulaqa ah wey oon waxba lagu xidhin shardi lagu xidhin waa nadarka una qofku waxbaba ku xidhin ba iska bilaabay tusaale ahaan waa inuu qofkii dhahaa ilaahay wuxuu igu leeyahay soom ilaahay waxaa igu leeyahay inaan salaada sunnaha tukado inaan qur-aanka akhriyo inaan soo xajo inaan cumraysto wahaakada daacaan waajibku ahayn isku waajibiyo marka wixii uu isku laaimiyey ayaa ku waajibaya waaya kaa horena shardigii markii la helo ayuu ku waajibaya kan dambana muطlaqan ku waajibaya ilan waba muuna ku xidhin walaa yaصixu asixi maayo nadru macsiyatin macsida nadarkeedii asixi maayo waajibin walaa yaصixu asixi maayo nadru waajibin waajib nadarkii asixi maayo walow nadar ku nadro ficla mubaaxin shay bannaan samayntiisa ow tarko ama ka tegitaankiisa lam yalzamhu ku waajibi maayo laakiin hase yeeshee in khaalaf hadduu khilaafo wixii uu ku nadaray lazimahu waxaa ku waajibaya kafaaratu yamiini dhaarta kafaaradeeda cala almurajaxi qowlka la xoojiyey ee la rajaxay macsiyada nadarkeedu ma asaxayo maxaa yeele nadarku waa daaco wax ilahay lagu dhowaanaya weyaan macaasina ilahay laguma dhowaano marka qofkii hadduu ku nadaro xaaraan ama macsiyo ama dembi sida maalan qof inuu dilo oo kale ama inuu zinaysto ama khamri cabo waxa weeye nadarkaasi asix maayo waxaa daliil u ah xadiidkii nabigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa nadra nadar ma jiro fii macصiyaة اllahi tacala ilahay macsiyiisa rawaahu muslim iyo xadiidkii nabigu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam man nadara an yuطiica allaha falyuطic waman nadara an yacصiya allah falaa yacصiya xadidkiina soo dhaaf waaya sidoo kale ma asaxayo in waajib lagu nadro waajib mutacayina sida maalan oo kale qofki inuu ku nadro salaada subax inuu tukado ama ramadaanka inuu soomo maxaa yeelay waa taxsiil xaasil waxaan sharcigaaba kugu waajibiyey nadarku waxa wey macnihiisu daaca aan kugu waajibinin inaad isku waajibiso laakiin daaca ilaahay kugu waajibiyey nadarkeedu maba asaxayo maxaa yeele de hore waajib kugu ahayd soo kordhisay ma waaya haddii laakiin shay mubaaxa ku nadaro bal ka waran inuu sameeyo ama hay mubaax inuu ka tago maala wuxuu ihi waxaan ilaahay ugu nadaray inaan cuntadan cunaa ama ilaahay waxaan ugu nadaray inaan gurigan seexdaa ila waa hay mubaax inuu cuntadan cuno inuu iska daayo inuu gurigan seexda inuu iska daayo waa hay mubaax ama inuu ka tago hay mubaax ayuu ku nadaray maala wuxuu hi ilahay waxaan ugu nadaray inaanan shaha cabbin ficilkii iyo tarkigii ku waajibi mahaye ficilkii iyo tarkigii ku waajibi mahaye maxaa yadhi xadiid baa wuxuu ahaa abu daawuud uu soo saaray laa nadra ila fima btugiya bihi wajhu اllahi tacaala nadar ma asaxayo ilaa wixii ilaahay wejigiisa lagu raadinaya mooyaane macnaa ilahay lagu dhowaanaya mooyaane waxaa kaloo daliil u ah xadiidkii imam الbukhari ka saaray min xadiid ibn cabaas wuxuu ihi ibn cabaas radi allahu tacala canhuma nabiga calayhi الsalaatu wasalaam asagoo khudbaynaya ayaa wuxuu arkay nin cadceedda taagan dabeetana wuu waraysta wuxuu ninkan muxuu cadceedda la taagan yahay markaasa waxay dhaheen yaa rasuula allah haada abu israa'iil ninkan waa abu israa'iil nadara wuxuu ku nadaray an yasuuma inuu soomo walaa yaqcuda inuusan fadhiisanin walaa yastadilla inuusan harsanin walaa yatakalam inuusan hadlin afartaasuu ku nadaray qaala nabig wuxu uhi alayhi sl slam muruuhu fara falyatakallam ha hadlo walyastadilla ha harsado walyaqcud ha fadhiisto walyutimu sowmu soomkiisa ha dhammaystiro macnaha kaa dambe ee soonka ah ee daacada ah ayuunbuu nabiga alay slaam tilmaamay inuu asaxayo laakiin saddexdaa kale ee hadalkii iyo harsigii iyo waxa weeye iyo fadhigii inta uu ka dhaartay uu ka nadaray nabiga alay slam kama aqbalin waa ashyaa mubaaxaat hadalku waa mubaax harsiga waa mubaax fadhiga waa mubaax haddana nabig alay slam wuxuu ihi e, yuusan e, yeeline waxa weeye ha ka noqdo marka taa waxay tusinaysaa nadrulmubaax inuusan ansaxaynin waaya laakiin hadduu qofkii khilaafuu yidhi oo wixii uu e, mubaaxa ahaa ee uu ku nadray inuu sameeyo una samaynin ama wixii uu ku nadray inuusan samaynin uu sameeyo waxaa ku waajibaysa kafaaratu yamiin howlka raajixa ah. maxaa yeelay waa nadar aan macsi ahayn laakiin qowlkan waa qowl daciifa ah. qowlkan manhaaj ku qoran waa qowl laga xoog badan yahay muctamad ma ah masaaisha wuxuu ka mid yahay aan muctamadka ahayn ee manhaaj ku qoran sida muctamadka waxa wey inaysan kafaaro ka waajibaynin nadarkaas mubaaxa ah hadduu khilaafo maxaa yeelay marka hore maba guntayinba mar hadduu mualifku lam yalzamhu isagaaba sheegay mualifku lam yalzamhu kuma laazimin hadduu mar ku laazimin qofkii nadarkii dee hadduu khilaafo maxaa se wax uga dhalanaya maa macna dalik yani tanaaqud baa ka dhalanaya inaan dhahno qofkii kuma laazimin nadarkii inuu fuliyo inaan dhahno hadduu khilaafo waxaa ka waajibaysa kafaara marka sida muctamadka wax ka laazimay ma jiro maxaa yeelay maba guntayinba nadrulmubaaxa wuxuu ihi walow nadara hadduu ku nadaro sooma ayaamin maalmo soonkood nudiba la suneeyey tacjiiluha dadejintooda fandur eeg in qayada hadduu ku xidho bitafriiqin kala geyn aw muwaalaatin ama xidhiidhin wajaba waa u waajibayaa wa ilaa haddii kale uusan waxba ku xidhin jaaza arrinkaasi waa bannaanyah tafriiqi iyo muwaalaadki labada way bannaan yihiin hadduu qofkii uu ku nadaro maalmo inuu soomo waxaa sunnaha horta inuu dedejiyo maalmaha soonkooda si uu dimadiis u baryeelo hadduu ku xidho soonka maalmahaas tafriiq udha maala maalmo mutafariqa ah, ayaan ilahay ugu nadray inaan soomo ama maalmo mutataalia oo mutataabica inaan soomo waa waajib qaydkaas uu kolba ku qayday inuu la yimaado tafriiq ku nadrana waa inuu kala geeya hadduu muwaalaad ku nadrana waa inuu xidhiiriya hadduusan labadaa midna ku xidhinna labada way bannaan yihin tafriiq labada way u furan yihiin mar kasta waxaa la raacayaa bmuqtada اiطlaaq wاtaqyiid hadduu ilaaqi iyo hadduu taqyiidiye labadaas ayaa la eegayaa waaya omase nadar wuxuu ku nadaray sowma sanatin sanad soonkeed buu ku nadaray sanadaasoo mucayanatan la cayimay saamahaa sanadkaa wuu soomayaa wa aftara wuxuuna afurayaa aciida ciidda ayuu afuraya labada maalmood ee ciidda ah watashriiqa iyo maalmaha hilbo warashada ayaam tashriiqi wasaama wuxuuna soomayaa ramadaana bisha ramadaan canhu ay can ramadaan ramadaan buu ka soomayaa walaa qadaa qada laguma leh qofkaas wain aftarad gabadhii hadday afurto bixaydin xayd hadday ku afurto sababtiisa wanifaas nifaas sababti hadday ku afurto wejha waxaa waajiba alqadaa inay soo qallaysa maalmihii fi ladhari muctamad haddaan qabanno qultu qaala nawi wuxuu hi raximah اllah aladharu muctamad waxaa weeye laa yajibu inuusan waajibaynin in ay qalayso maalmihii ay afurtay gabadhaa waxa weeye xaydka qabta wa bihi qowlkaas ayay qadaca jumhuur jumhuurka ay gooyeen wallahu aclam waaya wuxuu idhi qofkii hadduu ku nadiro sanad mucayan ah inuu soomo maalan wuxuu idhi sanada soo socota bisha muxaram kowdeeda laga bilaabo ilahay waxaan ugu nadiray inaan soomo sanadkaasoo idil ama wuxuu idhi beri laga bilaabo sanad laga bilaabo beri waxaan ilahay ugu nadray inaan soomo ama wuxuu laga bilaabo bishan soo socota madaxeeda ilahay waxaan ugu nadray sanad kaamila inaan soomo horta sanadkaa wuu soomayaa ciideynka ciidulfiri ciiduladxaana wuu afuraya ilan waa xaaraan in la soome ayaamu tashriiqii saddexdii maalmood hilb warashada ko iyo tobanka labyo tobanka weeye ciidil adxaa ka dambeeya kuwaana wuu iska afuri maay le iyaguna soonkooda waa xaaraan bisha ramadaanna ramadaan buu ka bisha ramadaanna ramadaan buu ka soomi ka soomi mahayo nadarkii qallana laguma leh la mahayo bisha ramadaan maadaama uu ramadaan ka soomay sanadna uu ku nadaray ha soo qalay waaya sidoo kale maalmaha ciidda iyo tashriiqa ma soo qallaynayo intaaba sharciga ayaa ka soo reebay marka maadaama sharcigu ka soo reebay ma abata biharci muqadam calaa maa abata bihar waay wax qallo oo lagu leeyahay ma jiro gabadhay ku nadartay sanad inay soonto mucayana ah. hadday xayd ama nifaas dartii ay u afurto waxaa waajiba ah inay maalmaha soo qalayn sida adharka ah saasuu imaam raafici yidhi lakiin imaamnawi ka daba tago wuxuu yidhi sida muctamadka ah waajib maaha inay soo qalayso saasayna jumhuurtu gooyeen maxaa yeele maalmahan ee waxa weeye ay afurtay saa darteed nadarkii mama soo hosgelayaan sida ciidda la midii waa ciiddii oo kale ciiddii waxa weeye in lagu nadaro ma ansaxayso gabadheena ma ansaxayso inay ku nadarto maalinta xaydka tahay inay soonto saa darteed nadarka mama soo hosgelin ba sharcigaa ka reebay wain aftara qofkii hadduu afuro naadirkaahe sanad ku nadray yowman maalin hadduu afuro bilaa cudrin cudurdaar la'aan wajaba waxaa waajib ku ah qada'ahu maalinta inuu soo qalleeyo walaa yejibu waajib ma ah istinaau sanatin sanadkii inuu soo bilaabo waajibku ma ah qofkii ku nadray sanad mucayana inuu eh, soomo haddii maalin ka mida ah bilaa cudur uu iskaga afuro wuu dambaabaya maxaa sanad mucayanuu ku nadaray sanadkaa hal maalin kama tegi karo cudurdaar la'aan haddii uu afurana wuu ku dambaabaya waxaana waajib ku ah maalinta inuu soo qalleeyo maalinta inuu soo qalleeyo ayaa waajib ku ah ileen asaga tagsiye laakiin sanadkii ma soo bilaabayo maxaa yeele tataabuca muuna shardinin tataabuca muuna shardinine ee waxa weeye maadaama uu sanad mucayana ku nadray inuu soomayo tataabuc halkaasu ka imaanaya ee tataabuc gooni u xusay ma jiro waay wuxuu idhi fain sharada hadduu shardiyo qofkii nadray atataabuca inuu xidhiidh uu u soomo wajaba waajibaya fi asaxi muctamad haddaan qabano haddii uu shardiyo inuu sanad xidhiidha uu soomo ama maalmo xidhiidha uu soomo waa waajib wajaba yani tataabucin waa waajib haddii uu afurana waxaa waajibka inuu soo bilaabo istinaaf baa waajib ku hal maalin hadduu afuro sanadka hal maalin ka mid hadduu afuro waa waajib inuu soo bilaabo maxaa yeele tataabuca sheegay wuxuu tilmaamaya inuu maqsuud yahay fain sharada hadduu ku shardiyo fiiha sanadkii atataabuca xidhiirkii hadduu ku shardiyo maala wuxuu hi waxaan ugu nadray sanad inaan soomo mutataabica wajaba marka istinaafkii waajib noqonaya fi lasaxi muctama qaban awamase nadara wuxuu ku nadaray sanatan sanad buu ku sowma sanatin sanad soonkeed buu ku nadaray hayra mucayanatin oo aan mucayan ahayn wa sharada wuxuu shardiyey atataabuca xidhiidh buu shardiyey wajaba waajib uu noqonayaa xidhiidhkaasi walaa yaqطacuhu xidhiidhkii goyn maayo sowmu ramadaana ramadaan soonkiisa can fardihi faradkiisa ka soomay wa afطara waana u afuraya alciida ciiddii wtashriiqa iyo ayaamu tashriiqi wayaqdiiha waanu qalaynaya tibaacan ayadoo muttailo xidhiir ah muttasilatan xaalay la xidhiidho biaakhiri sanad sanadka aakhirkiisa walaa yaqtacuhu ma goynayo xaydun xayd xayd ma tataabuci wa fii qadaa'ihi maalmaha waxa weye ku tegay xaydka sababkiisa inuu soo qalaynayana alqowlayn labadii qowlena soo dhaafay ayaa ku sugan wain lam yajridhu hadduusan tataabucii sanadii aan mucayankayduuna shardinina lam yajib waajibi maayo waxaa ka soo baxay sano mucayana hadduu ku nadaray inuu soomayo halkanna wuxuu ku tilmaamaya sana aan mucayan ahayn sanada aan mucayanka ahayn haddii uu shardiyo tataabuc tusaalahaan wuxuu hi ilaahay waxaan ugu nadaray sanad mutataabica inaan soomo haddaba sanadii mucayan maaha muusa dhihin sanadka ee wuxuu hi sanad xidhiidha ah inaan soomo ayaan ilahay ugu nadaray waa sana aan mucayan ahayn oon la cayimin xilliga bilaabmayso oo markaa haddana lagu shardiyo tataabuc waa waajib horta tataabuca inuu oofiyo maadaama isku waajibiyey laakiin tataabuci goyn maayo bisha ramadaan inuu ka soomay faradkii waajibka ah tataabucna wuu shardiyey bishii ramadaanna wuxuu ka soomayaa ramadaan tataabuci ma goynayo ilan bisha ramadaan nadarkii ka mid ma ah way ka go'anta nadarkii oo waxaw bishii ramadaan buu ka soomaya marka tataabuci ma goynayo ciiddana wuu afurayaa ayaamu tashriiqana wuu afurayaa oo kuwana tataabuci ma goynayaan laakiin kuwan wuu soo qalaynaya yaqdiha intaa la soo sheegayba uu soo qalaynaya ramadaan iyo ciideynkii iyo tashriiqi intaba uu soo qalaynaya maadaama uu sanad uu isku laazimiyey isla markaana sanadkii una soomin waay marka see u soo qalaynaya tibaacan macnaha iyadoo isku xidhiidha oon kala go' lahayn ayuu soo qalaynaya waxaan laga rabaa inuu ku xidhiidhiyo sanadkii maalinta u dambaysa markuu soomo ayuu he ramadaan iyo ciideynki iyo tashriiqi agga dambe ka yani bishii ramadaan uu u soomay iyo ciideynkii iyo yaamu tashriiqi waa bil iyo shan xagga dambe u ka ma kala goynayo tataabucii laakiin maalmihii gabadhii ay afurtay xayd sababtii u afurtay ma soo qalaynaysaa mise ma soo qalaynayso labadii qowl ee nagu soo dhaafay in xaydka zamankiisa la soo qalaynayo ee sanadii mucayanada nagu soo dhaaftay ayaa ku sugan laakiin labada qowl waxaa adar ah in aysan waajib ahayn inay soo qallayso haddii laakiin uuna shardinin tataabuc sana aan mucayan ahayn ayuu qofki ku nadray tataabucna muna shardinin waajib ma noqonaya markaa tataabuci maxaa muna isku laaziminin laakiin marka maxaa laga rabaa inuu la yimaado soon saddex boqol iyo lixdan cisho maadaama mutataabic aysan ahayn saddex boqol iyo lixdan cisho bil walba soddon cishaa laga dhigay aw amase nadara wuxuu ku nadaray sawma ywmi اlinaini maalinta isniinta inuu sawmo abadan weligiiba lam yaqdi ma qalaynayo ahaani ramadaana ramadaan isniinihiisa wakadaa saasoo kale alciida ahaani wakadaa saasoo kale alciida ciidii soo qalayn maayo wtashriiqa iyo ayaamu tashriiqi fi adhar muctamad haddaan qaban falow lazimahu hadduu ku waajibiyo sawmu shahrayn laba bilood soonkood tibaacan oo xidhiidh ah likafaaratin liajli kafaaratin kafaaro awgeed saamahumaa labadaa bilood waa uu soomayaa wayaqdi waana uu qalaynayaa afaaniihimaa labadaa bilood isniinahooda wuu soo qalaynayaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu yaqdi ma qalaynayo in sabaqat hadday horraysay alkafaaratu kafaarada hadday ka horraysay annadar nadarkii qultu qaala nawi wuxuu uhi raximah allahu tacaala dal qowlu dambe ayaa adhar u xoog badan wuxuu haddii qofkii uu ku nadro in uu maalinta isniinta weligiiba u soomo wuxuu yidhi maalan ilaahay waxaan ugu nadray weligeyba inaan maalinta isniinta soomo oona weligeyba isniin aanan afurin horta isniinaha ramadaan qallayn maayo isniinaha ku jira ramadaanka ee afarta ah tusaale ahaan mar marna waxaa laga yaabaa sharcina noqdaane qallahooda laguma leh maadaama sharcigu ka soo reebay sidoo kale ciidda hadday ku hagaagto maalin isnina ayaamu tashriiqii haddii ay soo dhex gasho maalin isnina waxaway soo qallayn maayo sida abharka ah waxaa looga qiyaas qaadanaya ramadaankii haddii uu qofkii ay ku laasinto soon laba bilood oo mutataabic ah maalan kafaaro awgeed kafaara qofka lagu yeesho kafaaradan waxaa weeye shahrayni mutataabicayn wuu soomayaa isniinihii labadaa bilood ku jiray muu soo qallaynaya hadda labadaa bilood muxuu soomayaa kafaaradii isniinihii ku jiray ma soo qalaynaya maadaama nadarkii uu jiray uu ku nadaray isniin walba inuu hee inuu soomayo wuu soo qalaynaya sida muctamadka ah waaya maxaa yeele waa soon kale oo aan ahayn soonkii sharciga uu ku laazimiyey ee dee asaasiga aan ahayn kan asagaa dembi la yimid ku laaziminaya ama waxa weeye xukum ku laaziminaya kafaarada isaga la yimid marka waa wax asagu la yimide saa darteed isniinta laga qalayn maayo soo qalaynaya qowl baa wuxuu leey maya haddii ay horraysay oo nadarka ka horraysay isninaheedii soo qallayn maayo labadaa bilood ee kafaaradu ka soomay wixii isnina ku jirta soo qallayn maayo imaam nawowi qowlkaas xoojiye wuxuu qowlkaasaa muctamad ah qowlkaasa muctamad ah wataqdi gabadhi way soo qallaynaysaa zamana xaydin xaydka zamankiisi wanifaasi nifaaska zamankiisi fi ladhari muctamad haddaan qabanno gabadhuna haddii ay ku nadarto isniino inay soonto zamankii xaydka isniintii ku dhacday isniintii haleeshay waxa weeye zamankaa xaydka ama zamankaa nifaaska way qallaynaysaa maadaama aan la hubin in waxa weeye isniintu ay ku soo hagaagayso maalmaha ay xaydka qabto lama hubo mase nadara qofka wuxuu ku nadaray yowman maalin bacayni cayntiisu ku nadar labiyum suma soomaya qablo hortii oo mase yowman maalin buu ku nadaray min asbuucin asbuuc ka mida tuma dabeetana si uu hilmaamay saama wuxuu soomaya aakhirahu maalinta u dambaysa isbuuc ayuu soomay wahuwa maalintaasna aljumcatu jumcihi weeye fain lam yakun hadduusan ahayn maalintii uu u cayimay haddii uusan jumcaha ahayn fain lam yakun hadduusan ahayn maalintii u cayimay huwa jumcihii hadduusan ahayn waqaca soomkii jumcadu wuu dhacayaa qalla ayuu ka dhacayaa waxa weeye maalintaa uu ku nadray qofba wuxuu ku nadray maalin mucayan inuu soomayo waaya maala wuxuu ihi ilahi waxaan ugu nadiray sabtida soo socota inaan soomo ka hor ma soomi karo maalintaas sabtida waa inuu soomaa ka hor ma soomi karo waaya sida waxay la mid tahay ramadaan bisha ramadaan ma la soo hormarin karaa lama soo hormarin karo waa in waktigeedun la soomaa tanna waa saasoo kale haddii qofkii ku nadaro maalin asbuuci ka mid ah maalin buu cayimay asbuuc ka mid a ah, maalan jumcuu ba cayimay kadibna wuu hilmaamay maalintii ahayd wuu garan waayey maalinta u dambaysa wiigga waa maalinta subcaa maalintaas soomaya oo maxaa maalintaa looga dhigay maxaa maalin kale looga dhigi waaye waxaa la rabaa in waxa weeye haddii ay noqon weyda maalintii uu ku nadaray inay qala noqoto hadduu ka horraysay qala ma noqonayso marka maadaama maalinta wiigga u dambeeye tahay waxa weye laba midan weeye inay maalintii noqoto dee waba ansaxaysa hadday maalintii aan ahaynna qalay noqon qalay noqon ilan qaluhu waa shayga waktigiis markuu tago unba soo gelayaan qalihii haddii laakiin uu ka hor dhaco qalla ma noqonayo waman qofkii harca gudagala fii sawmi nafrin soonkii qofkii gudagala oo fanadara ku nadra itmaamu inuu dhamaystirayo lazimu ku waajibaya cala saxiix muctamad haddaan qaban waynadar hadduu qofkii ku nadra bacda yowmin maalin barkeed lam yancaqid ma guntamayo waqiila waxaa lihi yalzamu waxaa ku waajibaya yowman maalin qof baa wuxuu gudagalay soon sunno ah dabeetana wuxuu ku nadray inuu dhammaystirayo waajib buu ku noqonayaa inuu dhammaystiro ilan soonka sunnada asal ahaan qofki inuu waxa weeye dhammaystir waajib kuma ah oo kii nebigu yhi ala sla asaaib mutadawic amiiru nafsi in shaa saam in shaa aftar qofka yacani samafalaya ee soon ku tadawucaya asaga naftiisa maamula hadduu doonan uu soomi soonka u dhamaystira haduu doonan uu iska afuri laakiin hadduu ku nadiro inuu dhammaystiraya maalintaas uu soomanya sunnaha u soomanya waa waajib inuu dhammaystiraa waaya hadduu qofki ku nadiro maalin barhkeed inuu soomo wuxuu hi ilahi waxaan ugu nadaray inaan ilaa duhurka soomo mama guntamayo nadarkaasi maba asixinba maxaa yaele qurba maaha de ilahi laguga dhowaado maalin iskeed in la soomo qiil ba wuxuu leey maya maalin kaamil ah ayaa ku waajibaysa aw amase nadar wuxuu ku nadaray qofkii an yasuuma inuu soomo yowma quduumi zaydin zayd maalintuu soo gelaya faladhar muctamad waxa wey incaaqaadu inuu guntamayo nadarkii fain qadima hadduu yimaado zayd laylan habeen aw mase yowma ciidin maalin ciida aw fii ramadaan ama maalin ramadaan hadduu yimaado falaa shaya wax lagu leeyahay ma jira calayhi dushiisa aw mase qadim wuxuu soo galay zayd nahaaran maalin walxaal huwa qofkii nadray muftirun uu afran yahay aw mase saa'imun uu soomaya qada'an qalle aw mase nadran nadar uu soomaya wajaba waxa ku waajibaya yowmun maalin aakhar oo kale can haadaa maalintaa uu ku nadray aw mase qadima zaydu zayd baa soo galay walaal huwa naadirkii oo saaiman sooma nafran sunno fakadalika taaban bay la mid taho maalin kale inuu soomo ayaa waajib ah waqiila waxay dhi maya yejib waxaa waajiba tatmiimu inuu dhammaystiro maalintaa uu ka dhammaystiro asagoo nadarkii u qasdaya wayakfiihi waana ku filan yahay qof baa wuxuu ku nadray inuu soomo maalinta zayd uu horta soonkiisa waxaa muctamada inuu guntamay waaya dabeetana waan eegaynaa zayd wakhti uu soo galo haddii zayd uu soo galo maalan habeennimo ama maalin ciid ah ama bisha ramadaan dhexdeedii wax lagu leeyahay ma jiro maxaa yeelay de intan midna ooma suubado he soom habeena lama soomo maalin ciidana lama soomo ramadaanna nadar lagama soomo waay haddii uu zayd soo galo maalinnimo isla markaana ninkii nadaray uu afuran ama qalle uu sooman soon kaleoo qalle ah ayuuba sooman ama nadar buuba nadar kale uu nadray ayuu ka sooman yahay waajib ah inuu soomo maalin kale inuu ka soomo maalinta uu ku nadray waaya haddiise uu soo galo zayd asagoo ninkani uu sunno sooman yahay waa sidaasoo kaleoo waxaa waajib ah inuu hee maalin kale uu soomo ilaan soonka sunnada ah soonkii nadarka uma gelay maxaa yeelay isku niyaba ma ah waa sunno kana waa waajib isku ajirna ma isku maqaamna maaha qiil ba wuxuu leeya maye sooma soomano soon sunno ah soonkaa uun biniyati nadri ha ku dhammaystiro asagaana kaga fila nadarkii walow qaala hadduu dhaho in qadima hadduu soo galo zaydun zayd falilaahi ilaahay wuxuu leeya calaya dushayda sawmu اlyowmi اtaali maalinta xigta inaan soomo liyowmi quduumi liyowmi quduumi maalintuu soo galay maalinta ku xigta inaan soomo wain qadima camru camar hadduu soo galana falilaahi ilaahi wuxuu leeyay caleyga dushayda sawmu awali khamiisin khamiista ugu horraysa inaan soomo bacdahu ay bacda quduumihi maalintu soo galay maalinta khamiista ugu soo horraysa ku xigta faqadimaa dabeetana ay soo galaan zayd iyo camarba fi larbacaai arbacadii wajaba waxaa waajibaya sowmulkhamiisi khamiistii inuu ka soomo can awali nadrayn labada nadar midkii horreeyey wayaqdi alaakhara ka kalena uu soo qallayo nin baa wuxuu idhi hadduu zayd soo galo ilahay wuxuu ugu leeyahay maalintuu soo galay maalinta ku xigta inaan soomo hadduu camar uu soo galo oo safar ka yimaadana ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo khamiista u horraysa ee ku xigta maalintuu hee ee ka dambaysa maalintuu soo galay dabeetana labadii ninba zayd iyo camarba waxay soo galeen maalin arbaca dee arbacada maalinta ku xigta waxay noqonaysaa khamiis waa tii zayd bay noqonaysaa tii camarna way noqonaysaa waa khamiistii u horraysay ee waxa wey ka dambaysay maalintuu soo galay labadiiba marka way iswaafaqeen laba nadar baa isku dhacay muxuu samaynay maalinta khamiista wuxuu ka soomayaa labadii nadar midkii horreeyey hadduu kii ziid horreeyey ama kii camal midkii horreeyey kolba midkooda horreeyey ayuu ka soomayaa kii kalena dib buu ka soo qallaynaya maalin kale ayuu ka soomaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii nadri xajin aw cumratin aw hadyin aw hayrihima mima ya'ti qofkii inuu ku nadro xaj ama cumro ama hadyi iyo wixii la halmaada nadara idaa nadara qofkii hadduu ku nadro almasha inuu u soconayo ilaa beyt illaahi ilahay beydkiisa oo mase ityaanahu inuu imaanayo beydka ilaahay فالmdhب المctamd waxa weye وujubu ityaanihi imaanshihiisu inuu waajibayo oo ku yimaado beedka ilahay bxajin xaj aw cumratin ama cumro fain nadra hadduu qofka ku nadro alityaana inuu inuu imaanayo lam yalzamhu ku waajibi mahayo mashun socod wain nadra hadduu ku nadro almashya socod aw mas an yaxuja inuu xajiyo aw yactabir ama cumrayso maashiyan asagoo socdo faladhar muctamad waxa weye وujubu اlmashyi socodka inuu waajibayo fain kaana hadduu ahaa qaala mid yidhi axuju waan xajinaya maashiyan anoo socdo famin xayثu أxrama faylzamhu lmashyu socodka ayaa ku waajibaya min xayu yuxrimu halka uu ka xarmanayo wain qaala hadduu yidhi amshii waan soconayaa ilaa beyt illahi ilahay beytkiisa ayaan u soconaya tacaala kor fa yalzamhu lmashyu socodka ayaa ku min duwayrati ahlihi ahalkiisa xaafadooda xaafadda ahalkiisa inuu socodka ka bilaabo il ax waidaa awjabnaa haddaan ku waajibina qofkii almashi socod farakiba dabeetana daaba uu furay licudrin liajli cudrin cudurdaar awgi ajzaahu waa u gudayaa waxa weeye xajki wa calayhi waxaana ku waajibaya damun dhiig fi ladhari muctamad haddaan qabanno aw amase rakiba wuu fuulay daabadii bilaa cudrin cudurdaar la'aan ajzaahu waa u gudayaa cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno wa calayhi waxaana ku waajibaya damun dhiig qofba wuxuu ku nadaray inuu beytka ilaahay u soconayo ama beytka ilaahay inuu tegayo wuxuu leeyahay waxaan ugu nadaray beytka ilahay inaan u socdaa ama inaan beytka ilaahay tagaa iska tegi maaye une beytka ilahay waa kacbadii e waxaa laga rabaa inuu ku tago xaj ama cumro xaj ama cumro inuu ku tago ayaa laga rabaa maxaa yeele beytka ilahi laskama tage eh nusug baa loola qasdaa waay haddaba waan eegaynaa lafdiga uu ku dhawaaqay hadduu ityaan uu ku nadray uu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan beytka ilaahay tagaa socod waajib kuma ah maxaa yeele tegitaanka kama laasimayso inuu socdo wuuna socon karaa daabana wuu fuli karaa haddii laakiin uu ku nadro inuu socod ku tago ama uu ku nadro inuu xajiyo ama uu cumraysto asagoo soconaya waxaa waajib ku ah markaa inuu socod ku tago haddii haddaba uu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan xajiya anigoo socda halkeebuu socod ka bilaabaya wuxuu ka bilaabaya halka uu ka xarmado kolba meesha uu ka xarmado ayuu socodkii ka bilaabaya ilan wuxuu hi axuja lilaahi calaya an axuja maashiyan buu marka xajkii wuxuu bilaabmayaa xilligaa ixraamku dhaco marka halkaas socod ka bilaabaya haddii laakiin uu yidhi waxaan ilaahay ugu nadaraa ugu nadaray inaan beytka ilaahay u socdaa waxaan ilahay ugu nadaray inaan beytka ilahay u socdaa markaa socodka wuxuu ka bilaabaya xaafadda xaafaddiisu ka bilaabaya min duwayrat ahli waa xaafadda uu deganya gurigiisu ka bilaabaya waidaa awjabnaa haddaan waajibino haddaba haddii aan qofkii aan dhahno socodkii baa waajib ku noqonaya qofkii nadaray Eh, waa markii uu yidhi waxaan ugu nadaray inaan beydkiisa socod ku taga dabeetana daabadii uu cudurdaar u fuulo maalan qofkii uu xanuunsaday ama waxa weye dhibaata ku timid oo uu socon kari waayey marka xajkiisii wuu u gudayaa oo nadarkii laakiin waxaa lagu yeelanaya dam dhiig inuu neef gowracaal u yeelanaya oo damkaasi maxaa waajib uu ka tegey haddii cudur uu daabo u fuulaana asagoo socon kara ayuu daabadii iska fuulay gaari buu fuulay ama diyaarad buu fuulay horta xajkiisu wuu gudayaa sida muctamadka ajزahu calى اmashhuur tan dambe waad aragtaana khilaaf baa ku jira tii hore khilaaf kuma jirin inuu xajkiisi u gudayo tan dambe lakiin khilaaf baa ku jira inkastoo khilaafka qowlka khilaaf mashhuur uu daciif yahay demna waa lagu leeyahay wman nadra qofkii ku nadra xajan xaj aw cumrata ama cumro lazimahu waxaa ku waajibaya qofkii ficluhu inuu xajka ama cumrada uu sameeyo binafsihi naftiisa inuu ku sameeyo fain kaana hadduu yahay macduuban qof waxa weeye naafo ah ama waxa weeye eh, tabargab ah oon awoodi karin inuu eh, xajkii sameeyo istanaaba qof buu naa'ib ka dhiganaya qof buu wakiilanaya wayundab waxaa la sunneeyaa tacjiiluhu xajkii inuu dedejiyo ama cumradii fii awal اimkaani mar alla markii u suroodo u horaysa inuu dedejiyo fain tamakana haddii uu makansado oo faahara dib uu dhigo famaata u dhinto xuja waxaa laga xajayaa min maalihi maalkiisa qof baa wuxuu ku nadaray xaj ama cumro horta inuu xajka ama cumrada binafsihi naftiisa inuu ku sameeya waajib ah bimacnaa qof ma kare waa inuu asagu laftirkiisu xajkii u aadaa ama cumradii uu qabtaa wey ila asaga ku nadreen haddii uu yahay qofkani qof naafo ah ama hawlgab ah oo aan xajin karin xajkii aan awoodi karin inuu binafsihi u guto markaa qof buu dirsanaya qof buu naaib ka dhiganaya waa sidii qofkii xajatulislaam lagu lahaa ean awoodi karin inuu xajiyo maala waayeelka ama xanuunsanaa dee xanuun unu ka bogsanayn qof buu eh, dirsanay oo waxa wey walow biujratin ayuu ku dirsanayay mushqaayad buu siinay qofka xajiya tanna waa sidoo kaleo haddaba qofkii hadduu ku xajiyo hadduu ku nadaro xaj ama cumro goormaa laga rabaa inuu la yimaado wakti mucayana male laakiin waxaa sunno ah inuu dedejiyo xajka ama cumrada mar alla markii u sawraday u horraysa uu xoolo u helo ama in tamkiin uu helo waa inuu u degdegaa xajkan cumradii siuu dimadiis u baryeelo maxaa geerida ku imaan karta iyo wakti haddii uu makansado inuu xajiyo ama cumraysto oo dib u dhigo dabeetana uu dhinto asagoon weli aan he aan xajkii uu ku nadray aan la imaanin markaa maalkiisaa laga xajin doonaa maalkiisa uu ka tegay ee tarikadiisa ayaa laga xajin doonaa qof baa laga xajisiin doonaa wain nadara haddii qofkii uu ku nadro alxaja xajkii caamahu sanadkiisa waamkana u surowdo xajkii u suroobo lazima wuu ku waajibaya fain manachu hadduu diido maradun xanuun wajaba waxaa waajib alqadaau inuu soo qalleeyo aw mase caduwun cadowba u diiday falaa inuu soo qalleeya markaa waajib kuma aha fi adhari muctabad haddaan aw mase salaatan salaad buu ku nadaray aw mase sooman soom buu ku nadaray fii waqtin waqti famanachu dabeetana waxaa u diiday maradun xanuun aw mase caduwun cadow wajaba waxaa waajibaya alqadaau inuu soo qalleeyo aw mase nadara wuxuu ku nadray hadiyan hadyi buu ku nadray laziman waxaa ku waajibaya xamluhu inuu nadarkii eh, hadyigii inuu xambaaro ilaa makata maka watasaduq inuu sadaqaysto bihi hadyigii calaa man qof inuu ku sadaqaysto ama dad inuu ku sadaqaysto biha maka ku sugan waaya qofbaa wuxuu ku nadaray xaj inuu sanadkaa uu ajiyo ayuu ku nadaray sanadkaa uu ku jiro inuu xajiyo ayuu ku nadaray wayna u suurooday inuu xajiyo waa waajib inuu xajka la yimaado waaya haddaba hadduu xanuun u diido xajkii sanadkaa uu ku nadaray qalama lagu yeelanaya nacam waa waajib inuu soo qallayo waxay la mid tahay sida qof ku nadaray oo kale sanad mucayan inuu soomo maalan dabeetana bicudurin cudurdaar bu afuray xanuun baa u diiday tusaalaha uu soo qallaynaya kana waa saas oo kaleba haddii laakiin uu xanuun udiid cadow u diido xanuun muun u diidana cadowbaaba u diiday ama suldaankiibaa dowladdiibaa u diiday ama qof dayn ku lahaabaa u diiday markaa qalla laguma leh khilaaf baa ku jira qawi ah laakiin sida muctabadka qalla markaa laguma leh waaya maxaa yeele cudurdaarkana wuu ka duwan yahay kii kale midda kale xanuunku wuxuu kaga duwan yahay qofkii haddii cadow uu ka hor istaaga xajkii walow xajat alislaam qofkii wuu taxalluli karaa wuu ka xalaaloobi karaa asagoon horey u shardinin laakiin maradka hadduu xanuunsado kama xalaaloobi kara xajkii uu idhay xajat اislaam waaya ama keyrkiiba ataa marka saasuu kala duwan yihiin xanuunka iyo cadowga waaya haddii qofkii ku nadiro salaad ama soon wakti mucayan ah dabeetana xanuun u diido soonkii ama salaadii ama cadowgaaba u diiday marka waxaa waajiba ah inuu soo qalleeyo soonkaa iyo salaaddaa uu ku nadray hadduu ku nadro hadyi neef inuu hadiyeeyo xaramka waa waajib inuu neefkaas u qaado maka oo uu markaa halkaa ku gowraco oo ku sadaqaysto masaakiinta xaramka ku nool aw amase nadara qofkii wuxuu ku nadaray atasaduqa inuu ku sadaqaysto calaa ahli beledin mucayanin beled mucayan ah ehelkiisa inuu ku sadaqaysto ayuu ku nadaray lazima wuu ku waajibayaa aw amase nadara wuxuu ku nadaray sowman soom fii beledin beled dhexdii inuu ku soomo lam yatacayan kuma laazimayo wakada waxaa la mid ah salaatun salaad salaatan idin qoray mise salaatun ah, salaatun baa sax aniga salaatan buu qoray wakada waxaa la mid ah salaatun salaad ee eh, hadduu ku nadro eh, beled mucayan ah kuma laazimayso inuu salaadda ku tukado beledkaas ila almasjid alxaraam masjid alxaraam inuu hee ku nadro mooyaane wa fii qowlin qol ba wuxuu leeyahy wamasjid almadiinati wailaa masjid almadiinati masjidka madiine mooyaane wاlaqصى wamasjid alaqصى iyo masjidkii masjid alaqصى qultu qaala nawiwi wuxuu uhi raximah اllah aladhar muctamad waxaa weeye tacyiinuhumaa labadan inay caynoobayaan waa masjidkii madiine iyo masjidkii aqصى kalmasjid alxaraam sida masjidka xaraam inay caynoobayaan u laazimayaan wallahu aclam qofkii hadduu ku nadro inuu ku sadaqaysto wadan mucayan ama magaalo mucayana ehelkeeda oo wuxuu yidhi maalan magaaladan aan joogo dadka ku nool inaan sadaqadaas siiyo masaakiinta ku nool ayaan ilahay ugu nadray waa waajib inuu masaakiinta beledka u siiyo masaakiin beled kale ma siin karo kamana gudayso haddii laakiin uu ku nadro beled mucayana inuu ku soomo kuma laasimayso hadduu dha maalan ilahay waxaan ugu nadray beledkan magaaladeyda inaan ku soomo magaala heblaaye inaan ku soomo laazim kuma inu beledkaa ku soomo maxaa yeelay bilaadda ilaahay waa isku midu soonkeedanu mana ma kala fadli badno cid kale oo dee cibaada mutacadiya ah ma ah oo cid kale u tallaabaysa isagay gaar ku tahay masaakiinta kama faa'idaysanayso marka mana kala ajir badno waddanka in lagu soomaiyo waddanka in lagu soomo waxaa la mid ah salaaddii hadduu ku nadiro beled mucayana inuu salaad ku tukado ku laasimi mayso lakin waxa laga soo reebaya masjid alxaraam masjid alxaraam hadduu ku nadiro waa laazim inuu markaa eh, masjid alxaram hadduu ku nadiro inuu salaad ku tukado waa laazim inuu ku tukadaa meel kale kama gudayo inuu ku tukado sababta masjid xaraam uu ka fadli badan yahay masaajidda kale boqol kun oo salaadood ayaa halka salaada lagu tukada u dhigantaa qowl ba wuxuu leeyahay masjid almadiina iyo masjid alaqsana waa la mid qowlkaas imaam nawi rajaxay wuxuuna yidhi saas ayaa muctamad aho labadooda hadduu cayimo u dhaho masjid almadiine ayaan ilaahay ugu nadaray inaan ku tukado ama masjid alaqsa baan ilahay ugu nadaray inaan ku tukado laazim bay ku noqonayaan way ku caynoobayaan sababtoo ah dee labadan masjid waxay ka mid yihiin masaajidda ugu fadli badan saddexda masjida ugu fadli badan wey masjid alxaraam baa ugu fadli badan waxaa soo raaca masjid almadiina waxaa soo raaca masjid alaqsa salaad kasta oo saddexda masaajid lagu tukadana way ka fadli badan tahay salaadaha masaajidda kale lagu tukado waaya nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa tushad الrixaalu ila ilى ثalaaثi masaajid yani waxa wey looma yani gurigii looma rari karo ama looma raran karo Eh, ilaa saddex masjid mooyaane macnaa lama safri karo saddex masjid mooyaane aw masinadana qofki wuxuu ku nadaray sooman soom muطlaqan muطlaqa ah fa yowmun maalin ayaa lagu xambaaraya aw mase ayaaman maalmuu ku nadaray faalaaaun saddex maalmood baa lagu xambaaraya aw sadaqatan ama sadaqu ku nadaray fabima kaana fayatasadaq wuu sadaqaysanaya biayi shayin wax kastoo kaana ah kaana ahaaday yani sadaqaysanaya omase nadar wuxuu ku nadaray salaatan salaad fa ragcataani laba ragco ayaa kaga filan wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye ragcatu ragcad baa kaga filan fa cala alawali qowlka hore haddaan ku soconno yajib waxaa waajib ah alqiyaamu inuu istaago fiihimaa labaa ragcadood dhexdooda maca alqudrati asagoo awoodi kara fiihima labada ragcadood inuu istaag ku tukada waajib ah maca alqudrati markuu awoodi karo maceeda wa cala aani qowlka labaad haddaan ku soconno ee dhahaya waxa weeye yani inuu maslaka jaais harci nadarka loo raacayo laa ma waajibayo inuu istaago qofkii wuxuu ku nadaray soon mulaq ah soon mulaqa markuu leeyahay macnaha yani cadad mucayana muusan ku xidhin niyana muuna ku xidhin marka hadduu dhaho ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo muusan dhihin hal maal inaan soomo laba maalmood inaan soomo muusan dhihin ilahay wuxuu aan ugu nadaray soom marka hal maalin ayaa lagu xambaaraya waaya maadaama maalintaas uun la hubo wixii ka badan waxa weeyaan mashkuuk marka alyaqiin laa yuzaalu bishak waay haddii qofkii uu ku nadro maalmo mucayana maalan wuxuu ihi ilahay waxaan ugu nadray maalmo muuna cayibin cafwan ee wuxuu ihi ilahay waxaan ugu nadray maalmo lakiin jamc buu ka dhigay ilaahay waxaan ugu nadray maalmo guud muuse dhihin hal maalin laba saddex muuse dhihin maalmo waxaa lagu xambaaraya saddex maxaa yeelay aqalu ljamci jamca waxa ugu yar saddex marka saddexda maalmood baa lagu xambaaraya hadduu dhaho bilana saddex bilood waaya hadduu dhaho ilaahay waxaan ugu nadaray sadaqo waxaa lagu xambaarayaa ay shay wuxuun inuu sadaqaysto wuxuu doonaba ha waa waxa u yar ee laga xoolo laga dhigto hadduu doono xabad timiraba ha ahaato khubsi jabkiiba ha ahaado wuxuun inuu sadaqaysto waaya wax hoole lagu tilmaami karo hadduu ku nadaro salaad inuu tukado waxaa kaga filan laba ragcadood nadarkiisi wuxuu ku asaxaya laba ragcadood hadduu tukado qowl ba wuxuu leeyahay maye ragcad ayaa ku filan labadan qowl haddaba qaacido ayay waxa wey kala cuskanayaan qaacidadaas waxa wey qaacido waxa wey khilaafi ah qaacidada maxay leedahay hal yuslaku binadri maslaka jaa'iz الsharc ama maslaka waajib الsharc nadarka waxaa lagu socodsiinayaa maslaka jidka shay sharci ku waajibay mise shay ee waa w harciga ku banaan qowlkaa hore wuxuu leeyahay maslaka waajib har harciga waa ku waajibay maslakiisa la qaadsiinaya oo salaad waajiba waxaa u yar laba ragcadood qowlkan labaad ee ragcaddlana wuxuu leeyahay yuslaku biannadri maslaka jaa'is الshar nadarka waxaa yani lagu xambaaraya waxa sharciga ku bannaan ayaa lagu xambaaraya waxa u yar marka waxa u yar ee jaaiska ahna salaada u yar la tukan karo waa weya ragcad waa ragcaddii watrka marka labada qowl qaacidadaas khilaafiga ah ee aan tarjiixa la iska ilaaqayn ee tarjiixu ku kala duwan yahay bxasab almasaa'il ayay kala cuskanayaan haddaba qowlka hore haddaan ku soconno ee dhahaya yuslaku biannadri maslaka waajib الsharci waxa weeye waxaa waajib ah markaas qowlkaa hore ee ragcateen kale waxaa waajib ah inuu labada ragcadood istaag ku tukado labada ragcadood inuu istaag ku tukado hadduu awoodi karo qowlka labaadee waxa wey ragcadda hayana waajib maaha inuu istaag ku tukado fadhi ku tukan karaa maxaa yaele maslaka jaa sharci baa soo qaatay salaadda gaar ahaan bidaat salaadda aw mase nadara wuxuu ku nadaray cidqan xorayn addoon la xoraynayo ku nadaray fa cala qowlka hore haddaan ku soconno raqabatu kafaaratin kafaaro raqabadeed baa waajibaysa wa cala aani ka ku soconana raqabatun qoron baa qultu qaala nawi wuxuu idhi ahaani ka halkan ayaa adhar xoog badan wallahu aclam amase cidqa kaafiratin kaafiro xoraynteed ayuu gaal xoraynteed buu ku nadaray maciibatin oo ceebaysan ajzau waxaa u gudaya kaamilatun mid kaamiloo dhammaystiran fain cayana hadduu cayimo naaqisatan mid naaqusa tacayanat way caynoobaysaa qof baa wuxuu ku nadaray cidqi wuuna iska ilaaqay wuxuu ihi ilahi waxaan ugu nadaray inaan addoon xoreeyo inaan xorayn baan ilah ugu nadaray orayn ii cidqi baan ilah ugu nadaray wlkii hore ee lahaa yuslaku binadri maslaka waajib harc waxaa waajibaysa halkan raqabatu kaaara kaaarada raqabada ka gudda oo waa maxay waa raqabadii lagu soo dhaaftay fii kitaabi waxa weeye adihaar raqaba inay noqoto mumino ah isla markaa yani ka nabadgashay ceeb u dhimaysa camalkii ama kasabki raqaba saliim ah inuu oreeyo qowlka labaad dhahaya yuslaku biharci maslka jaa'iz harcina qoor uun inuu xoreeyo addoon uun hadduu doono maciiba ha ahaado lakin imam nawwi markan wuxuu rajaxay qowlkan dambe dhahaya raqaba un un baa gudaysa oo wuxuu leeyahay qowlkan dhahaya yuslaku bisharci maslaka jaa'izi sharci qowlkaasa halkan xoog badan maxaa yeele qaacidadu qaacida khilaafi ahayd waa kaan sheegayno oo qaacidadan labadan qol midba mid mucayan lama jasmiyo ee yakhtalif atarjiix bixasabi almasaa'il masalena waxaa la rajaxaya maslaka jaa'iz sharc masalena waxaa la rajaxaya maslaka waajib sharc waay haddaba haddii qofkii ku nadro ee raqabo kaafir ah oo gaal ah eh, oo ceebaysan inuu xoraynayo hadduu raqabo kaamil ah uu xoreeyo raqabo kamil maxay noqonaysaa gabadha waxa weeye aan gaal ahayn oo mu'mino ah inuu xoreeyo ayaa markaa yani ka gudaysa maxay waxay la mid tahay sida qof ku nadray oo kale inuu eh, raashin taya liita inuu sadaqaysto dabeetana raashinka raashin ka fiican bixiyey dee wax ka wanaagsan buu iyuu bixiyey soo maaha markaa min baabi awla u ka gudayaa laakiin uu cayimo oo raqabadii u dhaho raqabada naaqisada ah addoonta naaqisada ah ayaan ku nadaray inaan xoreeyo ayadaa caynoobaysa taa unbaa tu kaamilaha markaa uma guuri karo ila tan wuu cayime tii horena waxay ahayd wuxuu idhi mulaq ah raqaba kaafira maciiba buu ihi muusan cayimin wuxuu idhi addoontan ceebaysan ee maciibadda ah ama naaqisada ah ayaan markaa ku nadray marka iyadoo ama cenoobaysa tukan looma guuri karo oo mase nadar ku nadaray qofkii salaatan salaad qaa'iman asagoo taagan inuu salaad tukado lam yajuz ma bannaano inuu tukado qaacidan asagoo fadhiya bikhilaafi cagsihi taa cagsigeen si ka duwan oo mase duula qiraa'ati salaati salaadda qiradeed inuu dheereeyo oo mase suuratan suurad mucayanatan oo cayiman oo mase nadar ku nadaray aljamaacata jamaaca inuu ku tukado lazimahu waxaas waa ku waajibaya haduu ku nadro inuu istaag ku tukado uma banaano inuu fadhi ku tukado asagoo awoodi kara maxaa yeelay fadhigu wuxuu ka hooseeyaa wixii uu ku nadray ee ahaa qiyaamka haddiise uu ku nadro inuu fadhi ku tukado way bannaan tahay in uu istaag ku tukado maxaa yeele istaagahaba ka fadli badan haduu ku nadro salaada qiradeeda inuu dheereeyo waa waajib inuu la yimaado qiradaa dheer ama salaada farad ha ahaato ama sunna ha ahaato hadduusan imaam ahayn laakiin ilaa waa cibaada ilah lagu dhawaanaya salaada qiradeeda in la dheereeyo waa cibaada ilah lagu dhawaanayo haddii suurad mucayan uu ku nadiro inuu ku tukado tusaale ahaan qul wallaan ku tukan buuhi ama qul cudubara binnaas laakiinna way ku waajibaysaa inuu suuraddaas uu ku tukado haddii uu ku nadiro jamaaco inuu ku tukanayo salaada waa waajib inuu eh, jamaacada ku tukado way ku laazimaysaa waxaaso dhan wax ilahi lagu dhawaanayo wuxuu yihi aw uula qiraati salaat aw nadara wuxuu ku nadaray uula qiraati salaat salaada qiradeeda dheeraynteedu ku nadaray suuratan ama suura mucayanatan oo cayiman aw jamacata ama jamacu ku nadaray lazimahu ku waajibaya wasaxiixu muctamad waxa weye incaqiaadu nadri nadarkii inuu ku guntamayo bikulli qurbatin daaco walbo laa tajibu aan waajibayn ibtidaa'an bilowga aan waajibaynin wadalika miaal kaciyadatin sida booqashadii qofkii xanuunsanaa oo la booqdo wa tashyiic janaazatin iyo janaazo la sugotiyo wasalaami iyo qofkii in la salaamado in dadka la salaamo wuxuu idhi sida muctamadka ah nadarka wuu ku guntamaya daaco walba oo marka hore aan waajib ahayn marka waa manduurkii wixii dee manduurka ahaa ayuu halkan daabit caama mualafkiina siiyey manduurku waxaa weeye waa wax kasta oo daaco ah oo waxa wey marka hore ibtidaaan aan waajib qofkii ku ahayn sida maalan ciyaadadii oo kale qof xanuunsan inuu soo booqdo janaasadii inuu sagootiyo dadka inuu salaamo ibtidaa salaam salaanta in la bilaabaya ama radduha salaanta in la radiyo haddii qof mucayana la salaamo taasi waa fardu cayn waidaa xuyitum bitaxiyati faxayuu biaxsana minha aw rudduuha buu ilaha yidhi laakiin ibtidaa salaam baa sunno ah sunnasalaanta inaad bilowdo waa sunno lakiin inaad ka jawaabtooda radiso waa fadlu cayn haddii keligaa lagu salaamay waaya marka kuwan hadda wuxuu noo sheegay ciyaadadii iyo tashriicu janaasa iyo salaantii cibaadooyin kalena min baabi awla horu noogu soo sheegay kuwa ay khilaafba kama taagnaba sida salaaddii sunna ahayd inuu waajib iskaga dhigo qiyaamleilki inuu waajib iskaga dhigo inuu soon sunna isku laazimiy kuwa ay khilaafba kama taagna laakiin kuwan ayuu khilaaf ka taagay ciyaadadii iyo tashriicu janaasa iyo salaantii iyo wixii la halmaada sida maalan qof hindhisay inuu waxa weye ilaho yarxamuka allah halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabina